caalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin kitaabu wanuduur kitaabu dhaaryaalo ayuu u kitaab yahay iyo wanuduuri nadaryaalo ee ruuxa inuu dhaarto iyo dhaartaasi axkaamta ka imaani hadduu nadro iyo nadarka waxyaabaha uu ku ansaxayo arrimahaasu ka hadlaya laa yancaqidu lyamiinu dhaari guntami mayso ilaa billaahi ilaah magicii mooye tacaalaa sarreeye ow bismin magacoo min asmaa'ihi ilaah magacyadii ka mid ah aw sifatin sifa oo min sifaati daatihi daatadiisa sifadeeda ka mid a ah mooye guntami mayso yacnii dhaarta waxay dhaar noqon kartaa oo keli ah ruuxa markaa magac alla uu ku dhaarto ama sifada daatadiisa uu ku dhaarto oo uu yidhaahdo wallaahi billaahi tallaahi ama uu yidhaahdo wacizat illaahi wa cadamat illaahi ee tilmaamaha rabbi uu leeyahay marka uu ku dhaarto ayay dhaartiisa guntabi waman xalafa qofka dhaarto bisadaqati maalihi maalkiisa sadaqadii ayuu ku dhaartay fa huwa qofkaasi mukhayarun waxaa loo doorgelini bayna sadaqati sadaqe iyo aw kafaarati lyamiin yacnii qof baa dhaartay waxa uu ku dhaaranayo waa shay jaa'iza ama shay mustaxab ah shay macnaha wanaagsan ayuu ku dhaartay inuu samaynayo ruuxaasi labuu u door leeyahay wixii uu ku dhaartay inuu sameeyo wallaahi maanta boqol shilin inaan sadaqaysanayo sadaqadii inuu sameeyo iyo ma ahe kafaaratulyamiin oo soo socota inuu sameeyo labadaa mid u weeye kafaaratulyamiin ee musanifkaaba soo wadaaye inteeda badan sadaqay u badan tahay oo inuu toban addoon cunto siiyo ama arad bixiyaa ka mid marka inuu kafaaratul yamiinkaa sameeyo iyo in wixii uu ku dhaartay uu sameeyo labadaa mid un wey waman xalafa ruuxa dhaarto bisadaqati maalihi maalkiisa sadaqadii fa huwa qofkaasi mukhayaru waxaa loo doorgeliyey bayna sadaqada iyo ow kafaarati lyamiini ayaa loo doorgelinaya walaa shay a shay ma laha fii laqwilyamiini dhaartii aan lagu talagelin laqulyamiin waxaa la yidhaahdaa carabka wuxuu iska bartay wallaahi bilaahi yacni ruuxa markuu hadlayaba wallaahi buu ka hormarinayaa umana qastihayoo dhaar taa waxba ka laasimi maayo waman xalafa qofka dhaarto allaa yafcala shayan waxba inuusan samaynayninoo fa amara hayrahu bificlihi lam yaxnad qof baa wuxuu yidhi wallaahi waxa inaan samaynaynin oo shaqadaas noocaasi ma qabanayo wallaahi qof buu dirsaday marka uu yidhi niyow shaqadaa ii qabo shaqadiibuu qofkii u qabtay kuma dambaabayo ilaa isaga muusan samaynine waman xalafa qofka dhaarto allaa yafcala inuusan samaynaynin shay-an waxba oo fa amara wuxuu amray hayrahu cidaan isaga ahayn bificlihi shaqadii in loo qabto lam yaxna dambaabi maayo ruuxaasi waman xalafa qofka dhaarto calaa ficli amrayni laba arrimood samayntooduu ku dhaartay oo fa facala axadahumaa lam yaxna laba arrimood buu yidhi wallaahi labada arrimood samayn maayo labadaa shay ma qabanayo labadii shay mid buu sameeyey midna muusan samaynin ma dembaabayo labadii muusan qabanini wa kafaaratyamiini kafaaratyamiin huwa kafaaratyamiin mukhayarun waxaa loo doorgelinayaa fiiha kafaaratyamiin dhexdeeda bayna alaaati ashyaa saddex arrimood yacnii hadduu wixii uu ku dhaartay usan samaynin saddex arrimood mid uu sameey baa laleeyahay cidqu raqabatin muminatin adoon xora inuu addoon mu'minada inuu xoreeyo ow idcaamu casharati masaakiin ama toban miskiin inuu quudiyo kula miskiinikulli miskiinin miskiin kastana muddan hal galaas uu siinayo bisigaad ow kiswatuhum ama inuu arad bixiyo tobankaa miskiin thawban thawban maramara uu siiyo fain lam yajid hadduusan helin intaasi fa siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood soomidooda ayaa ku waajibtay waa arrinkii dee aayaddu ay sheegayso fasulkaa wuxuu ahaa dhaarti wanadru nadarka yalzamu wuu laasimayaa fi lmujaazaati jazaynta ayuu ku laasimi calaa mubaaxin wa aacati yacnii nadarka laba qeyb ayuu u qaybsamaa nadru lajaajin iyo nadru tabaruuri labada ayuu u qaybsamaa nadru lajaajin ruuxa isagoo murmayo inuu nadro oo uu yidhaahdo arrinka hadduuba sidaa yahay shan maalmood oo soonkoodu ilaahay igu leeyahay kaa dhaartii buu la mid yahay waa arrin annagii soo marray shantiisu maalmood ayuu soomayaa ama kafaaratulyamiin ayuu bixinayaa nadru tabarurina waxa weeyaan ruuxa ee taaca un inuu isaga nadro iyadoo lafteeda laba qeyb ah mujaazaat iyo hayru mujaazaat mujaazaad waxaa la yidhaahdaa waxaan aad ku nadri waxbaad qaabilinhays oo waxaad tidhi waxaasi hadduu ilaah ii sahlo dee shan maalmood aan soomi ama sadaqadaasaan bixini shaygaas haddii waxaasaan dooni ama ruuxii iga jirana hadduu ilaah ii caafiyo sadaqaan bixini ama waan soomi ama wax la mid ah kaasaa nadrul mijaazaad la yidhaahdaa wixii ruuxii haddii ilaah u sahle uu helo dee wixii uu ku nadray ayaa ku laazimi waxa lagu nadraana wuxuu noqon karaa oo keli ah shay mubaax iyo daaco shay xaaraam ama karaahay a nadar kama asaxayo wanadru yalzamu wuu laazimi fi lmujaazaati jazaynta ayuu ku laazimi shay in la qaabiliyo calaa mubaaxin shay mubaaxina lagu dhaarto lagu nadro iyo wa aacati wax daaca ka qowlihi ruuxa hadalkii weeye uu yidhaahday in shafiya allaahu allah hadduu caafiyo mariidii qofkii iga xanuunsanaa hadduu alla ii caafiyo falilaahi alla wuxuu igu leeyahay calaya dushayda an usaliya inaan salaad tukado salaad sunno igu ahaan lahayd laakiin inaan tukado waajibkeed ow asuuma ama inaan soomo ow atasadaqa inaan sadaqa baxsado wayalzamuhu waa ku laasimayaa ruuxii min dalika arrimaha waxaa kaga laasimi maa yaqacu calayhi lismu magaca waxa uu ku dhici karayo inaan soomu alle igu leeyahay soomahan soom maxaa ugu yar hal maalin dee hal maalin aa ku waajibta inaan sadaqa baxsadaa iwaayuu alla igu leeyahay yani sadaqadii muusan xadidin boqol shilin iyo laba boqol muusan dhihin sadaqa unbuu iska yidhi hey sadaqa waxa ugu yaraaya iyo hadduu bixiyo waa kaga gudi shan shilin hadduu bixiyo khalaas sadaqadii waa bixiyey walaa nadra wax nadar la yidhaahda ka asixi maayo fii macsiyatin ilaah caasiidi wax ilaah lagu caasinaya inaad ku nadarto maba asaxayo warkaadina laqwi buu noqonaya ka qowlihi ruuxa hadalkii wey in qataltu fulaanan hebel haddii aan dilo hebelood xaq ku lahay yaa dilkiisa raadin haysta reer hebel uu ka dhashay darteeda sida soomaalidii oo kale markaas wuxuu yidhi hebelba hadduu alle ii sahlo aan dilo heesoon baa ilaaha igu leeyahay wax ka jira male hadalkaaga in qataltu fulaanan hebel haddii aan dilo falilaahi alla wuxuu igu leeyahay calaya dushayda kadaa waxaasuu alle igu leeyahay laqi waayo waxaas wax jira walaa yalzamu laazimi maayo annadru nadar ku laazimi maayo calaa tarki mubaaxin shay mubaaxay ka tegidii wallaahi maanta inaana biyo cabayn inaad ku dhaaratay dhaartaada laqi waay wax ka jira lama arko shay mubaaxa ka tegitaankiisaan ku dhaaranaya ama shay mubaaxa ka tegitaankiisaan ku nadrayaayo ilaah wuxuu igu leeyahay maanta inaanan biyo cabin waxaan taaca ahayn may ma suuroobayso walaa yalzamu nadru nadr laazimi maayo calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ka tegidii ka qowlihi laa akulu laxman hilib cuni maayo ayuu ku nadray walaa ashrabu labanan caana cabi maayuu ku nadray wamaa ashbaha dalika waxaaiyo wixii lamid ah kitaabu laqdiyati qaadinimo iyo washahaadaati markhaati kac ayuu u kitaab yahay yacni yaa qaadi noqon karaya qaadiga qaabkee wax ku xukumaya qolada markhaatiga noqoni iyo markhaatiga qaabkay u gudanayaan arrimahaasuna waa inuu ka hadlo walaa yajuusu ma banaana an yeliya qadaa qada inuu madax u noqdo inuu eh, qado qabto ilaa man ruux mooye istakmalat fihi amsa casharata khisla yacni ruuxa qaadiga noqonayo shan iyo toban shari waa in laga hela shan iyo toban shardi ruuxii laga helaa qaadi noqon karaya shan iyo tobankaa shardi ruuxaan laga helin qaadi haddii laga dhigo waa ummadda la baadiyeynaya walaa yajuusu ma bannaana an yaliya alqadaa'a xukunka inuu tawaliyo madax u noqdo qadaha qabto ilaa man ruux mooye istakmalat ay u dhammaystirmatay fiihi manka hamsa casharata khaslatan shan iyo toban arrimood alislaamu islaamnimo waalbuluuqu qaangaar waalcaqlu caqli waa inuusan waallin waalxuriyatu xornimo addoon waa inuusan ahayn wadukuuriyatu ninnimo haween dhaqaadu ma noqon karayaan waalcadaalatu caadil waa inuu yahay ruuxa oo cadaalad lagu yaqaana ruux la yaqaana ree hebel uun inuu yahay mahay looma dhiibayo wa macrifatu axkaami ilkitaabi wasunna qur'aanka iyo sunnada axkaamtooda ruuxa waa inuu garanayo oo axkaamta aayaat laxkaam iyo axaadiis laxkaam waa inuu garanayo si wax ugu xukmo wa macrifatu lijmaaci ummadda meelahay ku ijmaacda waa inuu garanayo si uusan ijmaac u garab marin wa macrifatu likhtilaafi culammada meelahay isku khilaafeen waa inuu garanayo sida madhabka uu qaadanayo iyo daliilkiisa uu garto wa macrifatu turuqilijtihaadi sida loo ijtihaado waa inuu garanayo oo qiyaaska iyo ijtihaadka wadooyinkiisa waa inuu garanayo wa macrifatu arafin qeyb waa inuu ka yaqaanaa min lisaani lcarabi hee qur-aanka iyo sunnada carabigay ku qoran yihiin soomaha luqa carabiya laakiin luqa carabiya wax ka yaqaanaa ninkan oo luqada laba qeyb bay u qaybsantaa qaybna waa qawaacidda qaybna waa mufradaadkeeda labadaba waa inuu garanaya qawaacidkana waa inuu wax ka yaqaan mufradaadka luqadana waa inuu wax ka yaqaanaayo kelimada marka loo soo qabto macnaheeda waa inuu garanayo wa macrifatu tafsiiri kitaabillahi kitaabka alle tafsiirkiisa waa inuu qur-aanka tafsiirkiisa waa inuu yaqaana tacaala sarreeye wa an yakuuna waa inuu yahay samiican nin wax maqlayo nin dhagoolaa qaadi noqonaya maayo wa an yakuuna waa inuu yahay basiiran nin wax arkayo koo indhaba aan qabina qaadi laga dhiga ma suuroobayso wa an yakuuna waa inuu yahay kaatiba nin wax qori karo ilaa qoraala loo baahan yahay qoraala loo keenayo inuu aqriyo loo baahan yahay nin wax qori karo wax aqrin kara waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay mustayqidan nin baraarugsan mustayqidka waxaa loo jeedaa bini aadamka laba u qaybsamaa ninna waa nin iska yar hurdayo waxyaabaha